بسم الله والحمد لله الحكيم العليم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني كوبي لباتناد وحنقبل أول ما أنت بقول يا لباتن صفحة كتاب كينا وحنقصو شرني مثال كلابات ruuxdaa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawja wa om wa ukti shaqiiqa wa uktin liab wa uktin liom ruuxaa dhinta wuxuu ka tegey sawjadiisii hooyadii inan ay xagga hooye aababa ka walaalayiin mid xagga aabbaa mid xagga hooyaa famaa nasiibu kulli min alwaratha qof walba muxuu noqonayaa nasiibkiisu n markaynu dhisno sawjadu waxay leedahay ruba ummadina waxay leedahay sudus ukhtadii ahaydna waxay leedahay nis tii la ahaydna sudus ayay leedahay takbiirtan lifulusayn ukhtadii la umka ahaydna sudus bay leedahay aan ka bilownee eh, cidda sudus haysataba eeg hooyo uktali aba iyo uktali uma suduskaa mid walba lix baa u hooseeyaa lixdaa mar hadday iskooda mid noqdeen mid una inoo soo qaado haddana niskii u kaalay laba iyo lix haddana hadday kulmaan iyomaa la qaadan jiray lixda soo qaada haddana lixdii آن أربعة وآج يحيى أربعة هذا ميل سوي بعدان أسلم مسلو حدقون شلون لبيه طبعا لبيه طبعا كاسين حوالي كالسنة وكاسو شلو دول ساري وحكاها بوانيد سوى هالكي شانية طبعا ay yaalaan soo dhiga oo dabeetna markii masalada uu cawlanto qalin yar usaa labiiyo tobanka loo mariyo shan iyo tobanka la dul dhigo labiyo toban maxaa u rubcaa saddex sawjo sii maxaa u sudusa laba umma sii ugtada liabkaana sii ugtada liumkaana sii saddexdaaba midooba suduskeedii soomi labaa maxaa u nisa lix ugtada shaqiiqadaa sii isu gees yahaanta dabe saddex iyo laba waa shan lixna u geeg koob iyo toban labiyo laba afartaana u geey shan iyo toban labiyo tobankii waa laga guurayaayo waxaa la leeyahy in xoolihii shan iyo toban baa loo qaybinayaa qof walibana waxaa halkaa hoos yaalla ayuunbuu qaadanayaa sawjadii saddexdan hor taallaa rubuc buura amaha waxbaa maqan inta kale dhanna dadka warasada ah sihaantoodan waxbaa ka dhiman oo ka maqan haddaba ruux waliba muxuu helayaa cawlka dabadiid ila waxaan nidhi qof walba waxbaa ka dhimane faralkiisii oo buuraa maahae waxbaa ka maqan waxaanu leenay asr masali hore muxuu ahaa labiyo toban kan dambe loo guurayna muxuu noqday shan iyo toban labiiyo tobanka shan iyo tobanka hoos dhig oo waxaa tidha itnaa cashar oo la hoos dhigay khamsataa cashar kadibna tabsiid sameeyo isu jarjar tirada fudaydi labiiyo toban iyo shan iyo toban maxaa wada qaybsamaa saddex labiiyo tobanka saddex u qaybi waa arbaca oo la hoos dhigay shan iyo tobankana u qaybi khamsa maxaa kuu soo baxay arbaca calaa khamsa arbaca calaa khamsa macnaheedu waxa weeyaan arbacatu akhmaas maa kaana yastaxiquhu ruuxani wixii uu mutaystay ee uu xaqa u lahaa shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood ahaan ayuu maanta qaatay bacdalcawlkii qof kasta oo waarisa oo halkaa jooga xoolihiisii shan meelood marka loo qaybiyo wixii uu mutaysto uu xaqa u lahaa shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood buu leeyahay maanta waa bacdalcawlkiiyo maxaa ka dhiman mid baa maqan khumus baa ka maqan qof walba oo halkaa jooga khumus baa wixii uu xaqa u lahaa ka maqan oo laga gooyo waa saami isku wada mid a ah, qof waliba wixii uu helay haddaba bacdalcawlka qaacidada yar baa lagu soo saaraya aan ku celiyo waxaan leenahay salbasari hore muxuu ahaa labiyo toban halkii dambe masaladu u cawlantayna waa maxay shan iyo toban labiyo toban shan iyo toban hoosdi waa itnaa cashar calaa khamsata cashar tabsiid sameeyo fudaydi tirada dhinac walba wuxuu u uqaybi u qaybi waxaa wada qaybsamaa saddex labiyo toban saddex u qaybi waa arbaca shan iyo tobankana saddex uqaybi waa khamsa maxaa ka soo baxay arbaca calaa khamsa ruux waliba wuxuu xaqa u lahaa ee uu markii hore mutaystay shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood buu maanta qaatay miisaal kasta oo aynu soo marnay ama inoo iman doona saasuunu gal asl masalaha hore iyo halka u cawlantay sidaanu galownu gal hadday kuu fudaydsanto fudaydi haddii kalena sideeda u daa haddaba ruux walbana maxaa ka maqan sida horeenku idhi waad yeeli kartaa oo maxay ah dee markan arbaca calaa khamsa wixii uu qaatay ay tahay inta ka dhamani waa maxay dee khumusunbaa dhiman yani arbaca calaa khamsuu qaatay waaxad calaa khamsunbaa meeshii ka maqan sidaa waa lagu keeni karaa qiyaastaa sidana waa lagu soo saari karaa qaacidadan caadigaa waxaanu leenahay labiyo toban markii aynu ka guurinay ee aynu shan iyo toban u guurinay maxaa maxaa kordhay wixii cawlkan keenay meesha ku kordhay waa maxay waa imse tiradu saddex wey labaiyo toban saddex lagu daray baa shan iyo toban noqotay marka miqdaarul cawl xaddigii cawlka keenay waa saddex qori saddexdaa qori shan iyo tobanka hoos dhig oo waxaan odhanayaa talaata calaa khamsataa cashar waa halkaa u cawlantay tabsiid samee saddex iyo shan iyo toban maxaa wada qaybsamaa xagga sare saddex u qaybi waaxid shan iyo tobankana saddex u qaybi khamsa maxaa kuu soo baxay waaxid calaa khamsa sidii horen sheegin miyaan ahayn sidaana waxaa lagu soo saaraa qof walba inta ka dhiman khulaasatu lqowl bacda alcawlkii qof wali oo halkaa joogaa wuxuu helay khamsa calaa arbaca maa kaana yastaxiquhu waxaana ka dhinmay waaxid calaa khamsa oo khumusa waxaad ka eegi doontaa kitaabka la yidhaahdo axwaal waarithiin safxada koob iyo sagaashan sidoo kale cabdifaaidkana waad ka eegi haalisan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay saddex islaamood laba ayeeyo siddeed hablood oo akhwaat il aba afar hablood oo akhwaat il uma famaa nasiibu kulli min alwarata qof kasta oo warasada ka mida nasiibkiisu waa maxay famaa nasiibu fii nasiib maaha waa kala fiidaasu famaa nasiibu kulli weeyaan min alwarata sawjo ruuc bay leedahay waana saddex sawjo ayeeyooyinka waa laba oo sudus bay isku leeyihin looga badin maayo akhwaadka le-abka ahi waa sideedoo tirusaan bay leeyiin li umkina waa afaroo hulus bay leeyiin sideennii rakib hulusaanka iyo thuluska ku horreed itnii calaa talaata iyo waaxid calaa talaata hooseeyuhun qaado oo talaataha iyo talaataha ah waa isku mida mid u soo qaado waayo sitowkaale hadda saddex iyo iyo sita hadday kulmaan iyo maxaa la qaadan jiray sita un um. arbaca haddana u kaalay lix iyo afar hadday kulmaanna maxaa la qaadan jiray labiyo toban aslmasaleyn waa labiyo tobanka labiyo toban maxaa u rubca saddex saddexda sawjo sii maxaa u sudusa laba labada jedda sii maxaa u thuluthana sideed akhawaadkaasii laabka ah maxaa u hulusa arbaca afartaa okteel umka ah sii sihaamta isugey saddex iyo laba waa shan sideed nawgeed saddex iyo toban afarta nawgeed toddobiyo toban toddobiyo tobankaasi oo cawlan laakiin cinda mucaad ibnu jabal maxaynu nidhi sagaaliyo tobanbay masaladan oo cawlmasaa sagaaliyo tobanbay oo cawlmasaa waa haddii ayeeyada halkeeda lagu bedelo hooyo markaynu hooyo ku bedelno ulus baynu siinaynaa sudus ma siinayno waayo mucaad wuxuu qabay inaan hablahan siddeedan hablood iyo afartan hablood inaanay hooyo uluska kaba riixi karin mar hadday naagaba yiin saasuu qabay waayo laakiin sida jamhuurka ee saxeix waa sidan kitaabka uu qorayo sidan aanayna ku raacana siyaamta isu geeyo toddobiyo tobankaa ayay isku noqdeen labiyo tobankii ka guura toddobiyo tobankaa ayumaa masaladii ayaa u cawlanta caalat ilmasala min itnay cashar ilaa sabcata cashar tulqaa waa la hadlaynayaa alitnaa cashar wa tabqa asabcata cashar aslan limasala iyadoo u ah wa tusama waxaa lagu magacaabaa haadihi lmasala masaladan waxaa la yidhaahdaa bidinaariyati suqra baa la yidhaahdaa dinaariyati suqra waxaa kaloo la yidhaahdaa umul araamil umul araamilna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa umul furuuj umul furuuj waa dee xubintii buu sheegay xubintaa wuxuu ugu magacaabay masalada dee waxaa meesha ku wada jiraa wada dumar baa waa wada dumar dhammaantood sabcata cashariyana waa la yidhaahdaa intaasoo magacba way leedahay masaladan amhilatu calaa cawla arbaca والأربعة وعشرون أفري لباتنكو تعول وعولنتا عولا واحدا عول كلية في مسألة الشهيرة مسألة عانك هيدنا وعولنتي تسمى أولا قمك عابا المسألة وحلا يدهدا المسألة المنبرية بالا يدهدا مسألة المنبرية وحكا لولا يدهدا مسألة البخيلة والا يدهدا وهي مركل يوم دعولنت wa sumiyad waxaa loogu magacaabay bilmimbariya mimbariya waxaa loogu magacaabay lianna cali radia allaahu canhu cali bna abi daalib ayaa xakama xukumay fiiha iyada wahuwa cala mimbar isagoo mimbarka saaran karama allahu wajahoodaa jaanis u heli mayno adigaa baxsii doona waayo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah afar iyo labaatanku tacula cawlan waaxida mar keliya cawlan markii cawlantana waa fi masala shahiira masaladii caanka ahayd oo tusamaa la yidhaahdo almasala almimbariya wa sumiyad waxaa loogu magacaabay bilmimbariya lianna caliyan cali radia allaahu canhu xakaba wuu xukumay fiiha masalada huwa calaa mimbar isagoo mimbarka saaran ayaa la weydiiyey markaasuu ka fa sumiyat waxaa lagu magacaabay bidaalika ism magacaasaa lagu magacaabay wa suuratuhaa sansaanteeduna kalaati waa sidan inagu soo aadan maata rajulun ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawja iyo abaweyn iyo bintayn sawjadu waxay leedahay athumun thumun bay leedahay marka hore soo rog bal eh, shaxda soo rog sabxadda sawjadu waxa leeyahay thumun aabuhuna sudus hooyaduna sudus bintaduna oo laba ahina hulusaan bay leeyihin xagga hoose ka bilaawo horta laba lixaad waa isku mida mid un soo qaado haddana saddexda u eeg saddex iyo lix hadday kulmaan lixduun qaado lix iyo sideed haddana isu eeg sideed iyo lix hadday kulmaana maxaynu haysanaynu soo baran afar iyo labaatan ma masalada laga dhisayo afar iyo labaatankaa waa aniga halkaa dhignay sawjada guudkeeda maxaa u humuna maxaa u humuna maxaan uga jeedaabaan afar iyo labaatanka sideed u qaybi wey saddex weeye sawjada hordhig lix haddana u qaybi waa sudus ileena arbaca aabbaha sii lix kale u qaybiyo waa arbaca ummadda sii saddex u qayba haddana afariyo labaatanka saddex u qayba waa sideed labana ku dhufo oo labadaa lagu dhufanaya waxa weeyaan itni calaa talaata aliya meesha yaallo waa thuluthaani lix iyo tobankaana labada bintaas kule sihaamta isu geed saddex iyo afar iyo afar sideed koob iyo toban koob iyo tobanka waxaan u geynayaa lix iyo tobanka toddobiyo labaatankaasi oo cawlan aslu masala min arbaca washiriin wacaalat ilaa sabca washirin wahiya masala min bariya wuxuu ihi sheekhu fali sawjati sawjadii athumun thumun bay leeda oo ah talaata saddex afariyo labaatankaasi waa aslumasalihi waxba ha akhriyin saddexdaas saruun qaado walilabbi aabbihiina sudus buu leeyahy arbacaa walilummina arbaca walibintayna athuluthaan labada bintan athuluthaan bay leeyihinoo waa sitata cashar halkaas sitada uu qoray waa lix iyo toban lix iyo toban wey wa mujmuucu sihaam isugeyntu sihaamtuna toddobiyo labaatan weeye oo saddex iyo afar iyo afar lix iyo tobankaa markaan isku dago toddobiyo labaatankaasay noqoto fa tulqaa waa la hadlaynayaa afar iyo labaatankii wa yabqa aslu masaluhuna wuxuu baaqi ku ahaanayaa toddobiyo labaatanka ah wa mithlu haadihi lmasala masaladanoo kale waxaa kuula mid ah law maata hadduu dhinto ruux can sawja uu ka tago abaweyn binto bintalibna uu ka tago falmas'ala masaladu waxaa u cawlantay iyana ilaa sabca waishri ilaa sabca waishriin baa u cawlantay undur eeg ashakla jaantuska eeg raqam khamsa lambar shan sawjada waxaa leedahay thumun hooyiya aabana sudus bintanan nis bintlibnina sudus bay leedahay takbilatu thulusay waa sidii new waxaa iska kaa bedelay waa maxay oo keliya waayo waxaa halkaa markii hore labada binto ay qaadanayeen thulusaanka ayaa thulusaankoodii la kala jebiyoo binto keliyo nis qaadatay iyo bintolibno sudus qaadatay takmilatu huluseynkii wuu kala saaray uun waana isku mid tambiihaad wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah intaa markuu halkaa kaga soo baxay wuxuu tusaale ka bixinayaa si caama isagoo u dul maraya usuushii aan cawlku gelahayn n sinaba aanu cawlmahayn oo aynu nidhi waxa weeyaan laba saddex afar sideed cawlku ma galayo kow kullu masalatin masale kasta fiiha oo uu ku jiro waarisun ruux waarisa oo yastaxiqu muntaystay nisfalmaal xoolaha barhkii muntaystay masale oo ku jirto ruux waarisa uu ku jiro waariskaasoo leh nisfalmaal xoolaha barhkii wal aakharuka kalena albaaqi baaqigii uu qaadanaayo waa sidee tusaale ahaan waa sawj iyo ah oo kale sawjku miyaa nisfilmaal lahayn akhina baaqigii buu qaadanaya aw ambase waa tusaale kale fiihaa masaladaa waxaa ku jira waarihaani laba waaris kullu minhumaa mid kastoo ka mida ah lahu nisb nisbuu leey labadaa arrimoodbaa masalatu min labun labunbaa laga dhisayaa taa hore iyo tan dambaba masalada waxaa laga dhisayaa un laba walaysa fiihaa cawlun cawlna ma gelayo oo tan dambena waa sidee waxa weeyaan sawj iyo ukhta oo kale sawjka nis buu leey ukhtaduna niskii kale leeda waa lagu kala tegaba asalkii laba ayuu halka tusaale kugu siinayaa sheekhu in cawlku geli laba kullu masala masale kasta oo yastaxiqu lwaarisu waarisku uu mutaystay fiiha dhexdeeda athulus thulus uu mutaystay walaakharu ka kalena albaaqi baaqigii uu mutaystay isna waa sidee kaasoo kale waa hooyo aaboo kale hooyo thulus bay leedahay baaqigiina dee aabbaa qaatay aw ambase fiiha waarisaani laba waaris baa ku jira masalada liaxadihimaa midkood athulus thulus buu leeyay walil aakhari ka kalena athuluhaan thulusaan buu leeyay saddex meeloodoo laba meelood waxaan falmasalatu masaladu ta horiyo ta dambaba min halaasa saddex laga dhisayaa tan dambe ee uu yidhi midkood wuxuu leeyahy thuluska kalena thuluthan tusaalaheed waxa weeyaan ikhwadii li-umka ahayd iyo akhawaat liqayr um ama eh, ha noqdaan shaqaa'iq ama liabhab ha noqdaane ruuxbaa geeriyooda wuxuu ka tegey laba ikhwa liuma iyo laba waa habli iyo laba ukhto oo shaqiiqatayna ama liaba kuwan liabka ahay ama shaqiiqataynka thulusaan bay leeyihin kuwan kalena waxay leeyihin thulus kay doontoba masaladu ha noqoto taa hore eaynu hooyiya aabba ku tusaalayna ama kuwan dambabe falmasalu min halaasa saddexuma laga dhisayo walaysa fiiha cawl ma gelayn tusaale kale kullu masala masale kasta oo yastaxiqu lwaarisu waarisku uu mutaysto fiiha dhexdeeda arubcu mutaystay walaakharuka kalena albaaqi baaqiguu mutaystay waa sida sawjo iyo iyo akh oo kale sawjo iyo akh oo kale oo ambase fiiha waarisaan baa ku jira liaxadihimaa midkood rubuc buu leeyay walil aakhari ka kalena a nis nis buu leeyay iyana waa sawj iyo iyo binto oo kale sawjkuna de wuxuu leeyahy rubuc bintaduna dee nis bay qaadanaysaa falmasala masaladaa min arbaca baa laga dhisay walaysa fiiha cawlun cawl ma gelayo kullu masala masale kasta oo yastaxiqu lwaarisu waariska uu butaystay waayo fiihaa athumun thumunka uu mutaystay wal ka kale albaaqi baaqigii uu mutaystay waaye taa miisaalkeeda soo saar noqon maayo أو فيها وارثان لأحدهم الربع والآخرين عن نس وايد والآخرين على الباقي باقي قوم متيستين واسريتها سنة وسوجي ابن يوكرن سوجنا دتو من بين لده ابن قنا باقي أو فيها وارثان لما وارث بكتر لأحدهما ثم بولي والآخرين النس بولي وسوجي بنت يوكرن falmasala min hamaaniya sideed unbaa laga dhisayaa walaysa fiiha cawlun cawl mangalaayo wixii aan ku khaldamay fa minii wa min ashaydaan wixii aan asiibana fa min allah tacriifu raddi raddiga tacriifkiisa raddiga iyo cawlku waa laba liid isku ah haddaynu muqadamo ahaan aan isyar dul taagno culammadu laba qowl bay ka leeyihin kow wuxuu leeyahay qowlka hore yuraddu calaa asxaabi alfuruud hayri sawjayni biqadri furuudihim dadka asxaabulfuruudka ah ayaa xoolaha wixii soo hadhay waa lagu celinayaa sawjka iyo sawjo mooyaane sidaana waxaa qaba oo ku tegey cumar ibn khadaab cali bn abi daalib cabdillaahi ibn mascuud radia allahu canhum waana sida madhabka xanafiyada iyo xanaabilada qowlka labaad wuxuu leeyey wax radin la yidhaha ma jirto wa innamaa yusrafu lbaaqi fii bayt ilmaal baaqiga soo hadha dadkii faralkaa markay waxoodii qaateen wixii ka soo hadha baytulmaalka ayaa la dhigayaa sidaana waxaa qaba sayd ibnu haabit waana madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada ila mutaakhiriina minhum culammada mutaakhiriinta ee dambe mooyaane sidoo kale imaam shaafici laftiisu fi lqowl jadiid sidaasu ku tegay in radin la samaynaayo sida raajixina waxa weeyaan qowlka odhanaaya xoolaha ahlufalku markay waxoodii qaataan wixii ka soo hadhaa in iyaga dib loogu celinayo oon baytulmaalka aan la dhigahayn maxaa yeeley ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wa ulul arxaam bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah iyo rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaariga muslim ay warinayeen waman taraka maalan fa huwa liwarasatihi ruuxii xoolo ka taga warasadiisa ayaa le araddu luqa raddigu luuqad ahaan alcawdu iyo wa rujuuc weeyaan iyo wa sarfu intuu waa isku wada macno qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waradda allaahu aladiina kafaruu biqaydihim lam yanaaluu khayra waradda allaahu aladiina kafaruu ilaahay waa celiyey kuwii gaaloobay biqaydihim cadhadooda lam yanaaluu khayra iyagoon khayrba gaadhin iyagoon khayr gaadhin alaaya ay acaadahum waa celiyey oo dib buu celiyey ilaahay maqhuuriin iyagoo la qahray daliiliin oo dullaysanoo la dulleeyey wa qaala tacaala wuxuu kaluu ilaahay yidhi fartaddaa calaa aahaarihimaa qasasa fartaddaa waxay qabteen calaa aahaarihimaa raadkoodii bay qabteen qasasan iyagoo guraaya muuse iyo saaxiibkii ay rajaca wacaada luuqad ahaan unbuu macnaynayaa oo waxa la yidhaahdo ayuu luuqad ahaan ugu soo qaadanayaa wa yuqaala waxaa la idhaha fi ducaa ducadana waxaa la yidhaahdaa allaahumma ilaahayow rudda kaydahum cani dhagartooda iyo waxay maleegayaan ilaahayow iga celi allahuma rudda kaydahum cani ay asrif kaydahum cani ilaahayow iga leexi ayaa la yidhaahdaa leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah radiga luuqad ahaan sidaa weeye isagoo soo qaatay labada aayadoodba qaala shaacir shaacirku wuxuu yidhi yaa umma camrin umma camriye jasaaki illaahu allaha kugu abaaliyo makfiratan dembi dhaaf ilaahay ha kugu abaaliyo dembi dhaafe ruddii calaya ii soo celi fu'aadii qalbigaygii midla maa kaana siduu ahaa iigu soo celi waa kelmad had iyo jeeraale shucarada waxaan waa lagu imtixaamay jacayl baa haya qalbigiiba waad igala tegtay wuxuu leeynaa qalbigii ii soo celi weeyaan qalbigii ii soo celi wuxuu ka mid yahay min baxri lbasiid يا أم عمرو جزاك الله مغفرة ردي علي فؤادي مثل ما كان مستفعل فاعل مستفعل فاعل saasaa loogu dhawaaqayaa ey aciidii ii soo celi calaya aniga fu-aadii qalbigaygii kamaa kaana siduu ahaa fi saabiq siduu markii hore ahaa qalbigiiba waa iga tego waad igala tagtay ii soo celi buu leeyay umna camriye wa fil istilaax erey bixin ahaan intaas waa luuqad ahaan ayuu u daliishanayaa ruddiidaasunbuu ujeedaa un sheekhu wa fil istilaaxna naqsun waa yaraan ku timaadda fii asli lmasala asli masalihii ku timaadda wa siyaadatun iyo koror ku yimaada fii maqaadiiri sihaam almafruuda xadiyadiiyo qadaradii sihaamtii la jaangooyey ee meesha yaalay siyaado ku timaada naqsun fii asli masala asli masalihii oo nusqaan la geliyo weeye oo la yareeyo halku markii hore uu tiro ahaa ayaa ka dambe loo guuraya uu ka yaraanayaa kii hore halkii cawlku aslu masalaha dambe loo guuraya uu ka badanayay kii hore wa siyaadatun waa kordhin ku timaada fii maqaadiiri sihaam fii ansibaa weeyaan ansibaa alwarasa dadkii warasadahaa nasiibyada qaadanayeenna siyaado ku timaado weeyaan fa huwa caksu lcawli tamaaman waa cawlkii cagsigiisii si buuro ah fa huwa caksu lcawli waa cawlka cagsigiisii tamaaman oo buuro ah fa saada hadduu dheeraad noqdo min atarikati tarikadii iyo xoolihii wax ka mid a ah hadday dheeraad noqdaan bacda kadibna ay dheeraad noqdaan icdaa'i asxaabiilfuruud dadkii asxaabuulfuruudkahaa marka la siiyo furuudahum furuuddoodii marka la siiyo hadday wax dheeraad noqdaan oo walam yakun hamata halkaa aanay ahayn casabatun casaba aanay ahayn casabo qaadato baaqigii dheeraadka haa qaadataana aanay meesha jirin fa innanaa innagu naruddu waxaanu u celinaynaa haada saayid saayidkaa ila alwarasa dadkii warasada ahaa almawjuudiin ee joogay meesha ee min asxaabi alfuruudka ah ayaynu dib u siinana dad casaba ah oo markaynu helu faralka waxoodii siino baaqigii soo hadhay qaataa haddaana jirin iyagaa dib loogu celinayaa dadka helu faralkaa sida loogu celinayaana waxa weeyaan kullun biqadri sihaami shuruudu raddi walaa yakuunu ma noqonayo fii masalatin masalo oo min almasaa'il masaa-isha ka mid ah raddun raddi ma gelaayo ilaa idaa taxaqaqad inay hubaal noqoto mooyaane umuurun halaasa arrimo saddexa inay hubaal noqdaan mooyaane wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah masalo raddi uu gelayaa ma jiro ilaa iyo saddex shardi la helo mooyaane walaa yakuunu ma noqonaayo fii masalatin masalo oo ma ahaanayo oo min almasaa-isha ka mid ah raddun raddi ma noqonayo ma gelayo ilaa idaa taxaqaqad inay hubaal noqoto mooyaane umuurun halaasa arrimo saddex ahi kow wujuudu saaxibi fardhin wujuud in la helo saaxibu fardhi qof faral wax ku qaadanaya waa in la helo laba cadmu wujuudi caasib waa inaanu meesha joogin qof wax casamaynaya oo marka elifaralkii la helo ee wixiisii qaato wixii soo hadha ruux caasibo oo qaadanaya meesha waa inaanu joogin saddex baqaa'u faa'id waa inuu jiraa baaqi siyaada ah oo minatarika xoolihii ka mida wax soo hadhay oo ruu dadkii hilufaralkaa ka soo hadhayna waa inay jiraan oo meesha haddii istiqraaqulfuruudba u dhacay dee baaqiba meesha ma yaalo saddexdaa arrimood marka la helo ayuudilihel fa idaa lam tatawafar si aan hadiyu shuruud haddaan iman oo goob iman fa idaa lam tatawafar iman shuruudani falaysa la masala ruuxda din la yidhaha masalada alwarad aladiina yuraddu calayhim haddaba waa ayo dadka wax loo radinayaa ee xoolihiisa hadiyaa waa ayo loo celiyaa oo loo celinayaa calaa jamiici asxaabi alfuruud dhammaan dadkii faralka ahaay oo dhan maacada sawjayn marka sayga iyo afada laga tago sawjkii iyo sawjadii marka laga tago labadaa mooyaane dadkii helo faralka ahaay oo kale baa dhammaan loo wada celinaya yuraddu waxaa loo radiyaa baaqiga casabo qaadatay la waayey calaa jamiici axaabil dadkii helu farankaayoo dhan baa dib loo siiyaa maacada sawjeyni sawjiyo sida marka laga tago damaanaha laga tago waraddu raddiguna yashmalu wuxuu koobsadaa hamaaniya min asxaabi alfuruud hamaaniyata min asxaabi alfuruud sideed qolo oo dadkii helu faranka ahaaya ayuu koobsanayaa wahum waxay kala yimi albint waa bintu sulmadii meydku uu dhalay bintu libni aluktu shaqiiqa aluktu liab alum aljadda alukt lium alakh lium sideedaa ruux ayaa wax loo radinaya si kale haddaynu u dhigno waxaa wax loo radinayaa alfuruuc al-usuul alinaaf iyo alxawaashidii furuucdu waa labadaa bintoo usuushan waa uma ayeyan xawaashiduna waa haaa ama waljad aabbaha iyo awowga miyaa inka haba ahaa min axaabi alfuud fii bacdi xaalaad dadkii faralka wax ku qaadan jiray bac xaalaad noqdaane inahu raddu calayma wax loo radin maayo liannahum yeelay oo loogu radin waaye mataa wujida alab aw iljad marka aabba la helo ama awow la helo falaa yumkin suuragalba ma aha an yakuuna fi lmasala masalada inuu de ahaa radun radin inay ahaato wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dee mar haddaynu nidhi yuraddu calaa jamiici asxaabi alfsawj dee aabbaha iyo awowgana helu farar bay ahayn maxaa radin waayo weydiisaa wain kamin asxaab ruudba ha noqdaan fii bacdi alxaalaade fa laa yuraddu calayhim waxba loo maxaa yeele u jirdee marka la helo wiljaba la helana ma awow dee falaa yumkinu suuragalba maaha masala masalada inuu yimaado raddu yimaado suuragalba maaha liannahumaa yeelay iyo aabbuhu yasbaxaani casaba noqonaya xiina ka ma ah fayakudaani baaqi baaqigii bay qaadanaya acsamo noqonayo ile waxaana shuruudda ahayd caas ee mar haddii mid kamida la helay dee masale casaba meeshii joogtayaan oo iyaba baa qaadanaya alwarasa aladiina laa yuraddu calayhima dadka warasadaa in xoola waxba loo radinahayn baaqiga soo hana ama alwarasatu warasada aladiina kuwaasoo laa yuraddu aan waxba loo celinahayn calayhima iyaga oo min asxaabi alfuruud ah fa humaa iyagu waxay yihiin asawjaani faqad waa labaaane asawj waa sawja weeye sheegay raxmatullah n dadka warasada ah ee aanba loo radin ahayn waxa weeyaan sawjkii iyo sawjadii ama alwarasatu laa yurad alayhim ba loo radin ahayn oo min asbaab alfuruud waxay yihiin asawjaani faqad oo ah waalidka kaasina waxaa wax loogu jin waayo lianna qaraabahuma qaraabadoodu laysad qaraabata nasabiya qaraabo nasab ku ahaa inamaa hiya waxay tahay qaraaba sababiya waaba ay keentay ey waxaan u jeedaa ana alqaraaba qaraabada tusibat ha lagu kasbaday sabab nikaax guurkan dhex maray labada ruux ayay qaraabanimadana ku timi wadaalika kaasuna waxaa wax loogu radin waaye lianna <clears throat> qaraabatahumaa qaraabadoodu labada lamaane laysad ma aha qaraaba nasabiya wax nasab oo ka dhexeeya dee meesha ma joo ma jirtee wax kalaa isu keenay oo xidhiirkii ka dhexaysiiyey oo inay isdhexlaan sababu ah innamaa hiya waxay tahay qaraaba sababiya weeyaan qaraabanimada ka dhexaysa waa sabab mid sabab ku timi ay haddaan sababta kuusii caddeeyana waxa weeyaan ana alqaraaba qaraabada uktusibat waxaa lagu kasbaday oo ay ku timi bisababi nik guur bay ku timi guur bay timi qaraabanimada ka dhexaysa waa mid guur ku timi ee mid nasab ku timi maaha waqad inqadacat taasina way go'day waqad waqadinqadacad way go'day haadihi taasuna qaraabadaasina waa go'day waqad inqadacad way go'day haadihi dee taasina way go'day bisabab nikaax ku timi oo qaraabadii ahayd bilmowti geeridii bay kugoday qaraabada sababga ee nikaaxa ku timi geeridii bay kugoday falaa yunad loo lilmaa calaa axadi sawayni mid ka mida labadan lamaane loo celin maayo inamaa ya'khudu wuxuu qaadanayaa kullu minhumaa mid kasto oo ka midi fardahu faralkiisii ayuu qaadanayaa faqad oo keliya biduuni siyaada iyadoon waxba loogu darahay wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah qaraabadii labada lamaano ka dhexaysa waa mid sababiya markii uu mid dhintay ayay qaraabadaasuna go'day sidaa awgeed waxba loo maayay inamaa yaakulu wuxuu qabanayaa un minhuma mid kasta kii meesha joogaa markuu kala dhexayo qaadanayaa un fardahu faralkiisii alkaas waa khalad fardatun uu yidhi biduuni siyaada waxna loogu dari maayo wamaa saada wixii dheeraad noqday mina tarikada ah fa innahu yuraddu waxaa loo celinayaa calaa asxaabi alfuruud alaakhariin dadka asxaabul furuudka ah ee kale ee meesha jooga ayaa loo radinayaa markaaynu leenahay sawjka iyo sawjada waxba loo radin maayo bil ijmaac ayaa lagu soo raray ijmaacana waxaa sheegay alcalaama sibd maridini sharaxiisa cala alkifaaya markuu sharaxaayo sidoo kale wuxuu ku sheegay sharxu kashfi alqawaamid ijmaaca waxaa kaloo sheegay alcallaama asheekh cali ibnu jamaal alansaariy fii sharxi alfaraa'id fii sharxi faraa'id alminhaaj ayuu isna ku sheegay hadalkaa waxaa soo naqliyey caddu faa'idka majalada labaad sabxadda shan ayaad ka eegi doontaa cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxaa isaga laga wariyey annahu radda cala sawj inuu wax u radiyey sawju wa qaala fi lmuqni muqniga wuxuu ku yidhi walacallahu kaana casaba aw daa raxmi markay cilaynayeen haddii ay dhacdaba bay yidhaahdeen cuhmaan ibnu cafaan inuu sawj wax u radiyey waxaa suuragal ah sawjkaas inuu casababa ahaa oo gabadhaba inuu casabadeydii ahaa uu qabay oo markuu faralnimo wax ku qaatay wixii kalena inuu casabeeyey oo radintiiba sidaa loo qaatay waxaaba dhici kartaba daa raxm inuu dawlaarxaanba ka mid ahaayo ciddii kale ee marka la waayo casaba xoolii qaadanaysay ee wax la siinayay dee dawlad xaamka ayaa ka mid ah oo aynuu tegi doono inuu dawlad xaam ahaana waaba suuragal bay yidhaahdeen sidoo kale taana waxaad ka eegaya caddu faaidka majalada labaad sa safxaddan un ee shan aqsaamu raddi yanqasimu raddu raddigu wuxuu u qaybsamaa ilaa arbacati aqsaam afar qaybood ayuu u qaybsamaa walikulli qismin qayb kasta wa min haadihi alaqsaam qaybahan ka mid ah dariiqatun khaasa dariiqo iyo helen u gooniya ayay mid waliba leeday yanqasimu raddu raddigu wuxuu u qaybsamaa ilaa arbacati aqsaam afar qaybood walikulli qismin qayb kasta oo min haadihi alaqsaam qaybahan ka mid ah dariiqatun khaasa hil gooniya bay leeday wa haadihi alaqsaam qaybahani hiya waxay kala yihiin kow an yakuuna alwarasa asxaaba fardin waaxid dadkan wax dhexlayaa ee warasada ahi waa asxaaba fardin waaxid faral keliya dad wax ku qaadanaya weeye biduuni axadi sawjayn sawj iyo sawjana waa inaanay meesha joogin wuxuu leeyahy sheekh caleh raxmatullah raddigii qaybaynu u qaybinay qaybta koowaad waxay tahay kow dadka warasadaca ah ee meesha joogaa inay yihiin asxaaba fardin waaxid dad faral keliya wax ku qaadanaya meeshana waa inaanu joogin axadu sawjayn iyagu waa inay kelidoodii qaybta labaad an yakuuna alwarasatu asxaaba furuudin mutacadida waa inay yihiin dad wax ku qaadanaya furuud kala duduwan asxaabu furuudin mutacadida waa dad asxaabulfuruud ah oo kala duduwan weeyaan waa dad asxaabulfuruud ahoo kala duduwan oo kala noocnooc ah iyagana biduuni axdi sawjayn waa inaanu isaguna lamaanayaasha midna la joogin labadaa aynu sheegnay ee aynu nin waa inaanay sawj ama sawja la joogin oo maanta axdu sawjayn uu la joogo weeyaan labada kalena labada qismiye kale qaybta saddexaad an yakuuna waratha waa inay yihiin asxaaba fardi waaxid waa qaybta hore uun laakiin maca wujuud axadu sawjayn kuwayn markii hore u diidna waa inu axadu qaybta afraad waa qaybtii labaadun an yakuuna alwaratha wayna yihiin asxaabu furuudin mutacadida laakiin maca wujuud axadi sawjayn afartaa qaybood weeyaan xukmu alxaalati aluulaa gooni goonidaad ku fahmaysaa xaaladda koobaad dadkii wax dhexlaayay waa inay yihiin asxaaba fardin dad faral qura wax ku qaadanaya axad sawjaynna meesha waa inaanu joogin biduuni axadi sawjayn idaa kaana alwarasa warasadu hadday yihiin asxaabu fardin waaxidin biduuni axadi sawjayn fa ina almiiraasa dhaxalka yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa cadad aru'uus tirada madaxyadooda ayaa loogu qaybinayaa ibtidaa'an marka horeba bilowga horeba cadad ru'uuskooda wax loogu qaybinaya takhallusan iyadoo laga baxaayo min atadwiil dheeraynta in masalada la dheereeyo hadalka la badiyo iyadoo laga ordaayo marka ugu horraysaba calaacadu ma loogu qaybinayo takhallusana iyadoo laga takhallusaayo laga ordaayo laga baxaayo min atadwiil dheeraynta xisaabta la dheeraynayo wa wusuulan iyadoo la gaadhaayo ila alhadaf hadafkii iyadoo lagu gaadhayo iyo ujeeddadii min aysari dariiq helinka ugu fudud ee ugu dhibta yar iyadoo lagu gaadhaayo ayaanu caynkaa yeelanaa wa usuulanoo iyadoo la gaadhaayo ilal hadaf hadafkii la gaadhayo iyo ujeeddadii aynu ka lahayn xalkan min aysari dariiq helinka ugu dhibta yarle tusaale ahaan fa idaa maata insaanu ruux baaba xijaabtay wuxuu ka tegey can halaasa banaat saddex hablood faqad fa ina almasala masaladu min halaasatin saddex baa laga dhisayaa waa cadad ru'uusihinna waa tiradii madaxyadooda wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ruux baa geeriyooday saddex hablood oo keliyin buu ka tegay saddexda hablood maxay leeyihin ee uu dhalay thuluthaan bay leeyihin asal masaluhu dee talaatin buu noqonayaa deeg caadiyan markaynu dhisno markaynu caada ru-uuskooda ka tagno inu faralkooda ka dhisno saddex baynu ka dhisana yani thulusaan bay leeyihin saddex maxaa u thulusaana ah? laba qori labadiisi iyaga maxaa ka soo hadhay qori baa ka soo hadhay qorigii cid kale oo la siiyaa miyay jiraan meesha dad casabi miyay meeshii joogaan maya qoriguun iyagana dib ugu dar dibuunu siiw waxdaasoo laba maydaan helin kana ku darsado soo saddex maaha xoolaha gebigoodu saddex meelood inta loo qaybiyo oo oh, madaxyadiina waafaqsan miday waliba qorigun qaada undhi fa idaa maata insaan ruux baa ka dhintay oo ka tegey can halaasi banaati saddex hablood faqad fa ina almasala masalada waxaa laga dhisayaa min halaasatin saddex un cadir uu siina tiradii maxyadooda oo tanna waa maxay waxaa la leeyahy habluusoo fulusaan may lahayn haa cid kale oo baaqiga ka sugayso amiin jirtaa maya haddaba faralla waxba ha ku siinine oo fulusaan hala siiyo waxba ha odhanine waxaad tidhaahdaa un mar hadday saddex un yihiin xoolihii saddex meelood un ugu qayba undhe sidaana waad yeelaysaa lianna lahuma hulusayn maxaa yeelay hulusayn bay leeyihin lianna hulusayn ayaa lahumaa u sugan waayo waa isamkeedii innada annada lianna athuluthayn thulusayn baa lahumaa u sugan bilfardi faral ayuu ugu sugan yihi walbaaqi baaqigiina biraddi ridin bay ku qaateen fa bilmiiraad dhaxalkii haddaba waxaynu u qaybinaynaa mar haddii cid alle cid baaqigii ka sugayso aanay jirin oo inna ay hulusaan ku qaateen inna ay radin ay ku qaateenba waxaynu iskaba odhanaynaa fa naqsimu lmiiraas halka waxaynu ku qaybinaynaa uun calaa cadri ru'uus tiradii madaxyadoodun baaba lagu qaybinaya dheeraynta iyo hadalkan bay naga daayo oo saddex meeloodun xoolihii u qaybin baa la leeyi takhalusa min atadwiil haba hadalka nagu sii dheeray lianna alwarata maxaa yeelay dadka warasade asxaabu fardin waaxid farar qurayda wax ku qaateen waa hulusaan wanakuunu waxaanu ahaanana bidaalika sidaa qad acdayna qaar siiyey kulla waaxidatin minhunna mid kastoo iyaga ka mid ah hablahaa fardaha faralkeedii qaar siiye baynu noqonana wanakuuna waxaanu ahaanana bidaalika sidaa aynu samaynay qad caddaynaa qaar ku siiyey kulla waaxidatin mid kasta oo minhunna iyaga ka mid a fardahaa faralkeedii baynu siinay marka nidhi xoolihii saddex meelood ha loo qaybiyo faralkeedii baynu siinay maca xisatihaa iyadoo weliba lala qabo nasiibkii ay ku lahayd minaraddi ridintana ay ku lahayd saddex meelood marka loo qayb mid waliba qori qaado faralkeydii iyo intii loo radiyeyba sidaasay ugu dhan yihin halkaasi ugu wada jiraan weyn sidaasaanu ku imanayaa kullun biqadri sihaamihi halkii aynu soo lahayn wa miluhu waxaa kuula mid ah aydan mar labaad idaa maata hadduu ruux ka tago can cashri akhawaatin shaqiiqaad toban hablood oy meydkii oo urigaha dhexba wada jiibsadeen falmasala takuunu min cashara masalada toban baa laga dhisayaa masalada tobanunbaa laga dhisayaa fardan warre dambana saasumaa lagu siinaya waxaa leeyihin xoolihii toban meelood unu qaybi tobankaasu waa farda warre dambe saasi ku qaatay laakiin tadwiil bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo habluhu hulusaan bay leeyihin asal masalihii saddex ka dhis labadoodii qori sii maxaa u soo hadhay qori baa ka soo hadhay qorigiyaa la siiyaa cidna iyagii dib u sii hawl dheer bay ayay nala tegaysaa marka dib loo siiyo waa saddex u tasxiixi ilan saddex tobankii uma qaybsamase oo u jabsaar masaladii hadal dheer bay gelaysaa marka waxa ka dhib yar inaad tidhaahdo mar haddii cid alle cid baaqiga ka sugaysaa aanay jirinoo iyaguun meydkii dhexal joojinayaan tirada madaxyadoodu wax ku sii axad sawjeenna meesha aanu joogin waa tobane toban meelood xoolaha ugu qayb qof waliba qorigaa uu qaatay waxaa ah faral intuu ku helilaa iyo radi intuu ku helilaaba halkaasi ugu dhan barda warri dambe wakadaalika saasoo kale waxaa kuula mida ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey canjadda waa ogta li'oomo ayeeyo iyo ogta li'oma ayeeyo maxay leedahay sudus bay leedahay ogtada li'oomkana maxay leedahay sudus bay leedahay cid kale oo baaqiga ka sugaysaa miyay jirtaa maya waxba ha odhan masalada masle masalaheedu waa site e eh. waxba hawshaa haynagu sii geli waxaad tidhaahdaa uun markuu islaantu ay suduskeedii qaadato inantanna ay suduskeedii qaadato baaqigiina soo yigi dib loo siin maayo ma kala jabsanaya wuu isleegiinba qorigood marka xoolaa waa kala badhuundhi fardan warradanbaa falmasala min ithnayni masalada labun baa laga dhisayaa fardan warradanbana saasay ku qaada labaun ugu kala jabiyo ayaydu waxay qaadatay farda warra dambe saasay ku leedahay ukhtaduna waa la mid alfuruud maxaa yeelay furuuddooda waxaa labada looga dhisay oo qof walba wixii la siiyey uu fardan warra dambe u noqday mutaxida dee furuuddooda isku mid ba waa sudus iyo sudus way markaas ma laba loo qaybiy walow maata hadduu ka dhinto tusaale kale ah can sitati ikhwa lium lix ikhwo ah oo liuma ayuu ka tegay cid alla cid kale oo baaqiga ka sugaysaana ma jirto waa iyagoo keliya xoolaha lixuun ugu qaybo waxba ha odhanne bay leeyihiin baaqigana haddana usoo raddi radi waxba hawsha ha dheeraynne waxaad tidhaahdaa un madaxyadooduna ugu qaybi falmasalatu takuuna min sitta lixun baa laga dhisaya oo ah lixdaasoo oo ah cabdiru-uus tiradii madaxyadooda waqis calaa daalika saa uga qiyaas qaado xukmu xaalati thaaniya xaaladii labaad xaaladda labaad waxa weeyaan markuu warasadu ay ahaayeen asxaabu furuudin mutacadidiin dad asxaabulfuruud ah oo kala duduwan idaa kaana alwarasatu warasadu haddii ay yihiin asxaabu furuudin mutacadidiin dad ehlu faralahoo kala duduwan biduun axadi sawjayna meesha waa inaanu joogin fa ina almiiraatha dhaxalka yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa cadadi sihaam tirada qorigaa lagu qaybinayaa dhaxalka laa calaa cadadi ru'uus tirada madaxdooda lagu qaybin maayo wadaalika kaasina kamaa idaa maata waa sidii oo uu dhinto ruux isagoo ka tegay can ummin waa akhaweyni lium falilummi hooyo sudus bay leedahay walil akhaweyne laumkiina fulus bay leeyihin wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dadkii asxaabulfuruudka ahae kala duwanaa waxaa ka mid ah hooyo iyo akhaweyn la-um hooyo waxay leedahay sudus waa liwujuudi jamci min alikhwa akhaweenkan la-umkina waxay leeyihiin hulus fahum shurakaau fi hulus waayo bal anu dhisna sidii caadiga ahayd ee faralka waxaa lena hoya sudus bay leedahay kuwana hulusayn waa lix iyo saddex maqaamaadku hooseeyayaashu waa lix iyo saddex lixdan baynu qaadana asl masalid sitaynu umasi sita maxaa u hulusa macnaha sita saddex u qaybi waa laba isu geed hooyo qori bay heshay ikhwada la-umkina waxay heleene labada ahi laba qori bay heleen soo saddex maaha aslu masali maxaa ka soo hadhay saddex saddex baa meeshii yaalla cid la siiyaana ma jirto oo casabaysa maxaa la yeelayaa iyagun dib u sii daya ilaa waa asxaabulfuruude waxaa jiraa saddexdanna idinkunbaa iska leh mid walbana waxaa lagu siinayaa saamigiisii baa wax lagu siinayaa oo kaasina islaantuna sudus bay lahayd kuwana hulus bay lahaayeen sidaasunbay ku kala helayaan intaan hadhana haddaba sidaasu say ku imanaysaa waxay ku imanaysaa iyadoo la yidhaahdo sihaamta iminkan hortaalla waa imisa ee wax ku heleen waa qori saddex gebiga xoolihiiba saddex meelood un ugu qaybi aslu masalaha sitadaana kaba guur mid kale inoo sameeyo oo majmuuc sihaamah isugeynta sihaamtanoo saddexuna una xoolihii saddex meelood u qaybiyo qorina hooyo sii laba qorina ishwada liumkaasii fardan warra damba saase xoolo ku leeyimi falilummi hooyi haddaba sudus bay leeday buu kuhi sheekhu walil akhaweyni liumkiina thulus bay leeyihin falmasalatu masalada waxaanu ka dhisanaa min cadadi sihaami tirada qoryaha oo ah sitada ay min halaasa saddex baynu ka dhibsanaa waa halkan dambena anigu aanu radiyey oo hooyi sudus bay leedahay waa qori akhaweyni liumkiina thulus bay leeyihin oo waa laba hal iyo labana isugee waa saddex halkaas inuu waa masalatu raddigi masaladan uu sheeku sheegaya falmasala masaladii waa masalatu raddiye asl masalihii hore maaha ee laga guuray maaha falmasala masalada waa masalatu raddigiiye min cadad sihaan bay ka dhismanaysaa tirada qoryaha oo hal iyo iyo labadan ay kala heleena saddex weeyaan ay min halaasa waa saddex lilummi hooye waxay leedahay sahman qori bay leedahay min sittatin ay lix ka heshay waaxid calaa sita halkan inoo yaalla waa waaxidkaa sare kuu sheegaya waaxidkaana sitadan hoose ka heshay xooliyo lix meelood loo qaybiyey meel ahaan bay leedahay waa isla masalii hore welil akhaweyni labadii akhna ee la umka ahaa sahmayni iyaguna laba qori bay leeyihin waxagee ka keeneen min sita ayay ka keeneen waa itiniinkaa sare waa itiin calaa sita xoolihii lix meelood loo qeybay laba meelood ahaan ayay ka keeneen labadaana wa majmuucu sihaam isugeynta sihaamtan halkaa iyo labadaa markii la isu geeyana halaasatu saddex weeyaan oo ah min talaata calaa sita xoolihii lix meelood loo qeybiyey saddex meelood ahaan ah saddexdaa sare dabeetana fa huwa aslu masale ayaa aslu masali noqonaya isagaana masalatu raddigii ah khulaasatul qowl waxa wey